dusheeda ayuu khadkii markaa ka bilaabmaya intaas weeyaanoo wakharijan saar ligayri asl asl wixii aan ahayn min wasad min wasadi alkelima waa kelimada la doonayo dee hada inaad sharaxdo taa ka saare bayna alkelimateyn kama saaraysid taas iyadu waa mid weyn waqiila waxaa la yidhi oo qol baana imanka shaarixa ku sugan laakiin waa kan dee dusha hagaagsane dabid manaa tadbiib la kaalay ama dee kar meesha oo dee dabadu adii karitaanka la kala weeljabay iyo waxyaalahaas dee kutubta fiqiga sidii kuma sugnayd laakiin nimankana calaamada inoo soo socotaen daba idhahaan ama tamriid idhahaan dabib tadbiib iyo macnaa daba meeshii u yeel khafa labsi maa kii dheehgelkii ka cabsigii saqada dhacay adigoo taa ka cabsanaya oo tanna waa maxay waa qaylba ay soo naqliyeen bacdigood qaadiciyeenna ay ka soo naqliyeen khad ha u saarin khad ha u saarine calaamadii ay dabada ku magacaabi jireen kelimadan korkeeda ku samee markaa maxaad taa u yeelaysaa dee haddaad khadkadna u saarto tii asalku markay wax ka dhaceedna khad aad u saarto labadoodii baaba dhici karta in la kala garan waayo lafsamaasaqa taas ku wada labadii baaba isu dhehgeliyo la kala garan waaya ee markaa maxaad samayn dabadu waxayd waa sood aad jiidayso halkii dee hoos u dhaadhacayay sadarka hoos marayay ee lasoo rogayay aan lahayn waa soodkii oo aad sidaa u jiidaysa taas baa daba ay ku magacaabeen calaamata tamriidna weeye haddaba kelimadii calaamadaasoo kaa duldhig aad doonaysay ama sharxinteeda ama qaladkeeda ku baraarujinta ama ikhtilaaf riwaaya ee khad ha u saarin <coughs> markaa sababtuna waa khawfa labsi maasaqado dee labadii khad baa isu eekaan kara markaa lama kala garan karo waxani inuu yahay wax dhacay iyo inuu yahay waxaan kitaabkii kamid ahaynoo laakiin idaax daraaddeed loo sheegayo taa lama kala garan karo laakiin waxay leeyihin takhriijka ka fiican waayo habkan ay u yaalaan in khadka loo saarayabaaba kala soocaya oo midna laba kelimo dhexdood baad khadkii ka saaraysaa midna kelimad korkeed baad ka saaraysaa markaa isma shabahayaanba dabadiina dee haddii halkan laleeyahay labsi daraaddeed loo sameeyo waxyaalaha markaa macnan riwaaya haba saxiix noqdeen macnaha ku faasida ayaa dabadan loola iman jiro waxaa loo qaadanayaa qaybta dambe ee macnaheeduba fasaadka uu ku sugan yahay inay tani ka mid taha loo qaadanaya haddii halkan lahaa labsi si looga baxsado taayeel ee labsi kaloo kasii daran baa imanaya oo labsi kaloo kasii daran baa imanaysa kon hadday taasi tahay oo labsigii kolley lagama nabadgelaye ha lagu biyeeyo san imika ay sameeyeen oo takhriijka mawdiciisana kala saaraya un meesha khadka laga saaraya kala bixinaysa taawe waqiila waxaa la yidhaha dabib khalfa labsi ma kii dhehgalkii saqada dhacay laakiin waa laga rooyey tawaraa rom markaa wuxu uhi sheekhu maa saxa fii naqlin wamacnan wahuwa fii maa saxa fii naqlin wamacnan wahuwa fii macridi shakin saxa fawqahu qufi maa wixii saxa saxiix noqda fii naqlin riwaayo iyo wamacnan macno ahaanba wahuwa isaguna fii macridi shakin shaki muuqashadii ama makaan bixi adeedee makaan muuqashadii ku sugan dee curudu shay macnaa duhuuruhu weeyaane saxa kelimadaa saxa ayaa fawqahu korkiisa aatay taasoo qufiya la raacay ama saxa oo fawqahu korkiisa ahaataa qufiya la raacay weeyo saxa lagu dul qorayaa marka waxay imika dee waxyaalihii cinaayaadkoodii badnaa ee tasxiixa iyo tamriidka ay u cinaayoonayeen ay u ihtimaamayaan culimmadu tan ayaa iminka halkan inoogu sheegaya marka waxa weeyaan haddii kitaabkii ay ku sugan tahay wax riwaaye ahaan u saxiixa macnahaanna waa u saxiix ee laakiin shaki baa ku iman kara oo dee ama si kale in loo qaato shaki baa iman kara marka si ay culimmadu u caddeeyaan waxaan in la arkay waxaan dee shakigan la tawahumi karaa ama shakigan iman karaana aanu meesha ku jirina wax saxiixa inuu yahay naqlan wa macna saxiixa ayay korkiisa waxay ku qori jireen saxa ayay ku dul qori jireen waa kelimadoo dhan oo macnaa ujeedada waxaan waa la arkay la hubsay waa saxiix ee eh, haw qaadani waxyaalaha caynkaasa yaanu dhiigaa ah ku yiman ma waxay isticmaali jireen bal matalan xaafid ibnu xajar radia allahu tacaala canhu ardaah kitaabkiisa taqriib nuskadii dee fartiisa ayadoo ilaa kadaba taalaan ee laga soo madbaceeyey dee markaa imaka kitaabkan u asarka nusooyinka u asarka mid kamid a ah. ayaa waxaa jirtay tarjamo ah alxasan ibn alxasan ibn alxasan ibnu cali waana nin dee la yaqaano macruufa saddex xasan baa isdaba galay ee shaksigii aan xaqiiqada ogeyn waxaaba dhici karta inuu yidhaha mala xasankiun baaba soo noqnoqday dee dadkani maaha ninkan iyo aabihii awogii magacan laguma wada magacaabo taas isagoo milacsanaya ayuu labadii xasan ee dambe uu saxa ku dul qoray saxa saxa ujeedadooda waxaani waa saxiix naqli iyo riwaayaba dee laakiin shaki baa iman kara indee dadkii ay arkaan warmala magacyadan sidan maaha inaga caadaba looma laha iyagana way ku dee laygu yaqaanee laakiin dee iyagaba wax aad ugu badan maahe laakiin wax dee dad badan ka dhacayba haddaba markaa maxay tahay taas labadoodii buu ku dul qoray saxa saxa waayo waa shakigan iman kara daraaddeeda lays odhan karo malaa waxa weeyaan mukarar weeye waxaan wax dee ama waham ahaan ama saawi ahaan ama qalad ahaan usoo noqnoqday weeye la odhan karo taas bay markaa tahay oo wixii saasee labadiiba ku saxiixa laakiin macrido shakaa sida suuradaas oo kale saxa ku dulqor weeye markaa wuxu ma saxa wixii saxiix noqday fii naqlin riwaayaya waa macnan macnaahaanba walxaala wa isagu fii macridi shakin shaki macrudkii maka daydee bambixiya ama muuqashadiiyo duhurkii markaa ah saxa kelimadaa saxa ayaa fooqaho korkiisa ama qofyo la raacaya oo la yeelaya dee fooqow korkiisa wey aw saxa wuxuu isagu saxiix noqdayba naqlan riwaaye ahaan wahuwa isaguna filmacnaa xagga macnaa fasada waa fasahaaday dabbin marka kar waxaasoo raqa oo ama dabbo u yeel waa mard waa isla mid tadbib iyo tamrid waa wax kale oo maxay tahay fawqahu korkiisa saadun saad ayaa ahaatay saadaasoo tumaddu lamadayo bal aniga saada may taale saa ku halaadee daahire mubtadii khabarna ka dhigba saa dee mubtada intay darfuna khabarkiisii yahay rajna saad kala sifeeyo markaa saadun saad baa fawqahu korkiisa aatay saadaasoo tumaddu la jiidayo matana waa maxay wixii riwaaye ahaan waa saxiix laakiin dee macni ahaan waa fasaado waaba waxaan dee luqa ahaan ku banaanayn oo luqada halkeedii ama dee shuduud lagu tirinayo ama waxa weeyaan de waxaan jirin ba ama daciif ba taasoo cinda marka aar markaa ahluluqa ay su aan sugan ama lafdigii waa lafdi marka hore riwaayadii kusugan lakin waa lafdi tasxiifuu ku sugan yahi marka caynkaasa lafdigii sidai u dhig waxaanad yeeshaa saxasow kelima dhan may ahayn waa saad iyo xa bay ahayd xadiid intii ka gooy oo dabadii waxay noqonaysaa waa saxadii xadii laga gooyo oo saadkii un la reebo taas bu weye oo dee saadkiina hadda labada dhaadhicin iyo sadarka hoosiise waa la jiidayo korkiisa oo dee markaa dab bay ku magacaabaan tamriidna way idhahaan tadbiibna way idhaahaan oo dee naqsiga imika kelimadii ay kala reebeen baa tilmaamaya naqsi meesha jira taasna kelimo dhan bay qoreenoo wixii inuu dhan yahay kanna naqsi baa jira waa kan kelimada naaqiskaana ay qoreen ee markaa saxana tasxiixuna waxa weeyaan waa saxo oo dhan tadbiibkuna ama tamriidkuna baa iyadoo xadii la gooyo saadkii un la reebo taas baa lagu dul qorayaa waa calaamad naqsi oo jira meesha ayay tilmaamaysaa naqsi meesha inuu jiray tilmaamaysaa intaa wey aw saxa waa saxiix noqday wixii naqlan riwaaya ahaan buu saxiix noqday wahuwa isaguna fil macnaa xaggii macnaa fasada waa fasaaday dabid markaa daba u yeel wa marid waa isla mid tamriidi markaa fawqahu saadun ay saadun saad baa fawqahu korkiisa haatay dabadii wuu fasirayaa saadaasoo tumadu lamadayo la jiidayo kadaka fi lqadci aw ilirsaali wa bacduhum akada fi itisaali ay kadaka ay markaa yudababu waa la dambadii baa la yeelayaa ama saadkii baa la qoraya kadaka suuradan horeo kale dee naqsigu uu jiray saadkii loo qoray filqadci goyntii ama inqidaaci sanadka ku sugnaa awil irsaale amase irsaalkii jiray oo halkana waa waxyaalaha ay tadbiibka ula yimaadaanoo sanadkii haddii inqidaac uu ku sugan yahay ama irsaal uu ku sugan yahay ayaa meeshii inqidaaca ayay dabadan ku qori jireen saadkan ama meeshii irsaalka ayay babadan ku qori jireen iyadoo naqsiga sanadka ku sugan ay tilmaamayaan naqsiga sanadka jiro marka waxa weeyaan waa halkii inqidaacu dhacay sanadka ayay calaamadan dabadaa ku sugayeen ama halkii irsaalku dhacay bay calaamadan dabadaa ku sugayeenoo markaa taasna waa naqsiga jira sanadka iyagoo ku cadaynaya kadaaka sidaas oo kale macnaha dee tujcalu dabad ama dee yudabad fi lqadci waaye waa fii mawdici lqadci markaa dhe qadciga meeshiisa aw irsaal ama irsaalka meeshii qadcigana waxaa loo wadaa waa inqiaac aw irsaal ama irsaalka meeshiisa dabadii waa la yeelayaa de isna naqsi jira weeye naqsigii baa lagu cadaynaya wabacdu muxadidiinta bacdigoodna adkada waa adkeeyey tan oo calaamadan imakaan hayno fi itisaalin fi sanadin sanad biitisaalin itisaal u saaxiiba ayuu markaa ku ayuu ku adkeeyey licadfi asmaa'in bisaadin baynahum ama adkada waa adkeeyeyoo في اتصاal ay في sanadin sanad اتصaali u صaaxiiba لcadفi asmaaءin asmaa laysku cadfay daraaddeed oo isku dabaqo ahayd ayaa muxuu ku adkeeyey bisaadin saad baynahum dhexdooda ahaatay oo dhexdooda uu yeelay oo tanna waa bacdigood iyaguna waxay la yimaadeenoo iyaduna dee calaamaad daba ah laakiin aan dabadii makaadna naqsiga iyo ka imanaysa fasaadka aan ahaynba oo matalan waxa weeyaan sanadkii haddii uu ruwaad ay ku wada ruwaaduna isku dabaqayn macnaha dhowrno isku dabaqa ama laba saddex no isku dabaqa aba xadiidkii dhexdoodii kala warinaya oo riwaayatulaqraam baabkeed ah ee si aan loo qaadan canna way u wada dhexeeyaan can fulaan can fulaan baaday meeshii jirtaa shaksigii dee raggan dabaqaadkooda ogaa arkin iyagoo kala warinaya waxaaba dhici karta inuu qaato dee cantani inay taxriif tahay meeshu wow ay ahayd dee raggani waa rag siman oo iyagu sheekhya la wada kulmayoo ay ahayd inay cid ka wada wariyaan ee inay iyagu dhexdoodii kala wariyaan aanay qaaliban badnayne haddaba si wahamkaa meesha looga saaro oon loo qaadan cantan inay taxriif tahay wowna meesha ay ka ay dee asalku ahaa ayay halkii canta korkeedii oo meeshii cadafka ah maydee cadafka iska adigu cantii ayay maxay samaynayeen waa saadkay ku qorayeen calaamadan ah calaamadan ah oo iyagoo markaa qaad sanadkii caddayn inuu sanad muntasila yahay waxbaana aanay ka dhaceen arrintuna ay san tahay taxriifna aanu jirin bacdigoo taas bay la yimaadeen wey markaa muxuu ihi wabacduhum adkada fi اtiصaali fi sanad اtiصaali lcadfi asmain asmaa cadafkood laysku cadfay weeye bisaadin saad bay ku adkeeyeen baynahum dhexdooda ahaatay halkii cantiya waxyaalahaas ay raacinayeen si loo caddeeyo inay riwaayada insaan saxiix ku tahay oo markaa meesha aana jirin wahamka saasana la saaro wey wakhtasara way gaabsadeenoo ataصxiixa taصxiixa fiiha waa dabadan imanka saadka keliya ah oo taصxiixi calaamadiisii fiiha bacduhum bacdigood weeye way ku gaabsadeen oo bacd alculamaa ayaa iyagoo saxadii ayay dee ramsi ahaan ama ay saadkii oo keliya la yimaadeen e ninkii aan iyaga xaalkooda hagaag raggaa la socon iyo istilaaxooda waxaaba u qaadanaya tadbiib inay tahay laakiin arrintu ma yahayne iyagoo dee wuxuu sugan yahay uu si kastaba u sugan yahay halkay saxa qori lahaayeen ayuunbay saad mujarada qoreen iyadoo tay ikhtisaar calaamadii tasxiixa ay soo gaabsadeen ee wax kale aanay ahaynoo dee umuuraha caynkaasna in lala socdo oo dadkii la kala sooco oo haddii calaamadii lagu sheegay aanad xukum caama ka soo qaadin haddii ninkasta istilaaxiisii guur ahaan iyo camalkiisii aad ogaato taasna waa wax loo baahan yahay oo dee fidno iyo fahmo umuuraha loo yeesho ibnu salaax baa meelaha yidhaha walfitnatu min khayri maa utiyahu linsaan ana fahmadu iyo fidnada caynkaasi iyo baraaruga caynkaasi waa waxyaalaha ilaahay dadka siiya kuwa waxyaalaha ugu khayr badan oo dee shaksigii imika halkan tasxiix calaamadiina ogaa tadbiib calaamadiina ogaa meel kastuu saadkii ku arko waxaa dhici karta inuu u qaato inay tadbiib tahay marka waa tanooda iyadoo cadaf daraaddeed ay u yimaadeen asmaada isku cadfan isku dabaqada aydna waa kan inoo sheegay kol kolle tasaxiixii unbay gaabsadeen halkay saxafkooda qodhlaamin bay xadii ka tegeen ee maaha tamriid waa calaamadii tasxiixa wakhtasara tasxiixa fiiha bacdum walaa yaziidu fi kitaabi famxu wallah subxaana tacaala aclam kitaabi famxu aw xuka wadrib wa huwa awlaa wara halkii shalay inoogu dambaysa bacduma kada fi itisaali licadfi asmaa'i bisaadin baynahum aduu kolle caadi waa inu laga yaaba lakiin markii dambe yar tamsiilinaya suurtagala in laga yaaba carabka inuu iga baydhaba eh, maqsuudka wuxuu ahaa un markay sanadkii ay ku wada sugan yihiin jamaaco isku cadfan maaha inay iyagu kala warinayaan jamaaco isku dabaqo isku cadfan ayaa halkaa cadabko cadafkoo meeshiiba ayay soodkan ku dul qorayeen iyadoo ay taasna cibaaro ka tahay ama ay calaamo u tahay un cadabkan in meesha ay cadab tahay inay wax kale ahayn oo si aan loogu qaadan wowdan can oo inay kala warinayaan aan loo moodin ay loo ogaado inay waxa weeyaan ay isku cadfan yihiin dadkani oo dad wada warinayo wadaagsaday un riwaayada ay yihiin taas si loo ogaado ayay soodkan calaamada markaas labadaba u ekaa ayay yeelayeen iyadoo aysana inqidaac meesha jira ama irsaal jira sida halka ka horaysa aanay ahayne macnuu ay tahay un adkayn la adkaynaya cadafkan ay isku cadfan yihiin taas adkayn la adkaynayo iyo itisaal meesha inu jiro taas waxa weeyaan iyagoo adkaynteed bay ula iman jireen wamaa yaziidu fi lkitaabi famxu aw xuka aw idrib wahuwa awlaa warawe wamaa yaziidu waxa ziyaadaya fi lkitaabi kitaabka dhexiisa ku ziyaadaya famxu kaa tirtir aw xukaa amase xoq weeye markuu wixii engega yahay aw idrib ama darbi waxay ku magacaabaan calaamo ibdaal ama burin calaamadeeda ula kaalay wahuwa darbigan baana aan lafdigan dee ficilka ka fahmayno huwa darbigan dee idribta ayna tusayso ayaa awlaa isagu mudan oo ka awlaysan oo ka habboon xakiga iyo mawxiga labadaba oo waxaynu hore u soo marray marka uu jiro saqad ama wax kitaabkii ka dhacay oo adigii aada kaba tagtay markaad qoraysay siaad u haleeshinaysaad kitaabkii ugu soo kordhinayso laxaq ay ku magacaabayeenoo takriijkii kan soo aragnay iyo halkii lagu qorayay wixii ku tacalluqsanaa taasi iyadu mid ahayd marka waxaanu dee calaamadii tasxiixa iyo tadbiibkiiy waxyaalahaasna waa kii inoo raaciyey iminka halkan wuxuu inoo sheegayaa haddii kitaabkay ziyaada dhacdo masalan kitaabkii dee shaksiga daalibka ama muxadidka uu qoranayay ayaa ziyaada ayaa markaa dhacday oo ziyaada aan ku sugnayn oon ka mid ahayn baa kitaabkii dee kitaab ahaan u dhacday bal ziyaadadaas see looga saarayo kitaabkii ama lagaga anfiyayo ayuu inoo sheegayaa markaa saddex xaale ayuu sheegay midii waa maxwi oo famxu buu idhi maxwiguna wuxun buu noqonayaa khadku markuu cusub yahay dee waqtiyadii hore khadkan dee qoyan laguba qoran jiray waraaqduna aanay khafiif ahayn ee waraaq dee qarare lagu qorayo sidee meeshii ay markaa intay u masaxanta aanay meeshiina ama madow ugu hadhayo ama qoyaanku aanu u gaadhin lagu masaxaya xagga ka hoosaysaba adigu ama lagu qorayo dee si waktiyada hore lagu qoran jiray riqa waa jaldide markaa ama harag ay khafiifiyeen oo kale lagu qoranayo taas ayaa dee maxwi uu noqonayaa mid suurtagala ah markaa ama gacan ha ku masaxo qadka oo qoyaanka ama wax kalaba ha ku masaxo taasi iyada waa maxwi laakiin waa fii xaalati daraawatin markaa khad markaa khadku qoyan yahay iyunbaa dee maxwigu uu suurtagal noqonaya arrinta labaadna waa xakita ka cabiray kashtina way idhaahaan bashrina way idhaahaan oo bashara yabshuru bimacna waa xaka yaxuqu yaxuku oo kale kashadana asalka hore dee kashada markaa waxa weeyaan albaciir oo kale marka neefkii jeela inta laqala haragga laga saaro adhiga iyada salqi bay u isticmaalaano laftiga kashti ma isticmaalaan taas bay kashti loogu magacaabayo tanna waa dee suulintan wixii la suulinayo kelimadii meeshii laga suulinayo waa isla wada mid marka xakigu dee imikaba khatarsan ah waa dee xataa xeruhu way isticmaali jireen kolkolo makiinad yar intay qaataan qadkadi uu xukmayaa khaasatan hadday waraaqda yar qara leedahay isagoo sidaasa kan imika xataa madbucooyinkuba marka xakiguna wuxuu noqonayaa ama bashri ama kashti kelimadii oo sidaas adigu loo suuriyo loogu suuliyo waktigaa khadku engegan yahay xakigaas oo ama bashri waxa ay ku magacaabayeen ama kashtiba ay ku magacaabayeen taasna waa mid labadaa waa laba suuro suurada saddexaad waa tan uu darbiga ka cabiray darbigu ilaa shan suuruu inoo sheegi doonaa darbigu suu dhacaye darbiga halkan waa wax tilmaamaya ama calaamo waa waxan in la burinayo ama la anfiyayo un calaamo u ah iyadoon la masixin iyadoon lama xoqin oo wax markaa xakigan aan lagula iman markaa isaga kayfiyadii darbiga isaga inoo sheegayo shansigood buu inoo sheegi doonaayo dee la kala yidhi ama bacdigood ay ula iman jireen waxa weeyaan darbigii kayfiye kale ulama iman jirin adigu kayfiyaad shan loola iman jiro darbiga ayuu inoo sheegaya marka waxaana uu leeyahay darbiga ayaa ka fiican xakiga iyo kashtiga oo waxaa suurtagala waxaan iminka halkan darbiga lagula yimi inuu riwaayo kale oo sheekh kale riwaayadii uu ku sugnaado oo haddii uu markii hore meeshii kaba saaray oo uu masaxay dib ilxaaq dambe uu ugu baahdo ama iyada haddii darbi jiro dayna kelimadii calaamadii darbigunbaa ku sugan meeshii bay ku taalaaye in cid kale ay sugtuu haamishka ku ishaari karaaba haddaba markaa waxaa habboon oo ugu wanaagsan umuurahan nafyiga adigu wixii kitaabka dhacay ziyaadaha lagu anfiyo darbiga taa la yidhaha kayfiyadu darbiguna way inoo dambaysaan markaa wuxuu uhi wamaa yaziidu waxaa siyaadayaa fil kitaabi kitaabka fiigiisa waxaa ku siyaadaya ee aan isagii ka mid ahayn famxu tirtir weeye oo bian takuna alkitaabatu fii lawxin aw waraqin saqiilin jiddan fii xaali baraawati lmaktuub buuri wixii la qoray markuu qoyan yahay waraaq leh ama see loox iyo waxyaalaha lagu qorayo dee khadkii markaa iskaba tirtir oo ka masaxba aw ama markaa gacanha lagu masaxo ama waraaqba ama dee wax kaloo adigu khirqe iyo wax kalaba adigu wuxuna lagu masaxee maxay kula taalayn aw xugka amase xog oo meeshii adigu khadkii engegnaa weeye waxaad dee xaki ula kaalay bashrina way ka cabiraanba oo waxa weeye markaa bashrina way ka cabiraan kashina way ka cabiraan adigu xog markaa xog oo meeshii adigu ka daadiyo khadkii oo meesha saa kaga masaxba aw amase idrib macnaa buri wixii oo darbi ama waxay ku magacaabaan imsaal calaamadiya ula kaalay wahwa haddaba wahwa idrib ficilkana masirka ka fahmayno ayaa damiirkani u laamaya icdil huwa aqrab litaqwa oo kale waxaana aniga ii taallaa wahuwa ashirbu oo saas cibaaro saasee halkii adarbu un weeye shinkani ma jiro wahuwa aydarbu wey ayaa awlaa habboon oo mudan oo ka mudan min almaxwi waalxaki taas baa ka toosan max iyo xakigaba marka haddaba isagoo kayfiyadii noo caddaynaya darbigu inuu u dhacayay waa ta aan sheegnay sababtu waxa weeye dee maxawdamee darbigu u roon yahayba oo waaba intaasoo dee riwaayo kale ay tani ku saxiix noqotoba oo haddana dib ilxaaq ku baahdo isagoo markii hore kashti kula yimi ama maxwi kula yimi tan laakiin dee kelimadu ay kuu qorantay ee calaamadii ibdaalkun baa la socotaa dhahamiishkun baa lagu caddaynay haddaba war ra'ow waxay arkeen oy iyagu ra'yeeyeen oo culimmadu ay ku tegeen intoodii badnayd waslan xidhiidhin lihaada alkhadi khadkan isagu daliilka waa ah ibdaalka yani ma burin wax la burinayo lala xidhiidhiyo filmadruubi wixii la burinayey ee mad kelimadii ahayd ama kaba badnaydba taas bay waqiila waxaa la yidhi bal yufsalu lalama xidhiidhinayo khadkaas kelimaadkii la ibdaalinayay yusalu waa la soocayaa khadka min maktuubin wixii la qoray baa laga soocayaa cadiifan xaal yahay mid ka soo dee qalloocsamaya ka soo laabmi min darafayhi labadiisa daraf oo kelimada korkeydina ku soo laabmaya taas iyada waa laba suuro ayuu imaka inoo sheegay suurooyinka kalena waan arki doonaa markaa suurada koowaad waxa weeya waxaynu hore usoo wada aragnaye kelima matalan kelimo keliyaba ka soo qaad inay ziyaadadani dhacday kelimadii baa darbi lagula imanayaa khadkii qaligii aada wax ku qoraysay ayuunbaad kelimada xuruufteedii marsaa u dhex marinaysaa ma tirtiraysidoo kuma wada masaxaysid ee khadkii unbaad kelimaadkeedii iyadoo markaa waxa weeyaan ama xuruufta dhexdeedii khadku dhex marayo ama uu marayo oo khadkan aad ku burinaysaa uu la xidhiidhsanayo kelimadii ayaad dhex marin ee iyadoo ay suurtagalla markaa ay noqonayso in wixii khadkan ka hooseeye la aqri'i karo oo dee lama wada tirtirayo xad oo lama gaadhsiinayo aan la aqri karin oo khadkii meeshii lagu badiyo ee kelimadii unbaa khadkiisa mar loo dhex marinaya wasrigan uu leeyahay dee waslan lihada alkhadi bilmadruub madruubkuna waa kelimadii maktuubka ahayd ama la qoray la doonayay in la ibtaaliyo ayaa la dhex marinaya una saa loola xidhiidhinaya iyadoo la aqri karayo kelimadii laakiin khadkan dhex marsanaya taas iyadu waa suura suura labaad oo waa tay u badnaayen taasi khadkan kelimaadkii lama dhex marinayo lalama xidhiidhinayo ee kelimadii ama wixii ka badnaaye la barbinaya ama la ibdaalinaya dusheeda waa dusheedao sadarka kalena aan gaadhsiisnayn ayaa khadkan horta la xarriiqaya la marinaya markaa dusha laga haddaan labada kelimadii hareeraheedii oo ayaa de markaa khadkan labadiisii dhinac noqonaysa khad saa u dawiil oo dheer un laguma daynaye labadiisa dhinacbaa san loo soo yar foorarinayaa lasoo laabayaa lasoo qalloocinayaa iyadun hadda la gaadhsiinahaynba ilaa dee meel waa lasoo qaloocinaya uno marka kelimada maxay ku toosaysaa waa ay ku beegnaanaysaa khadkan dee dusheeda maraya labadeedii dhinacna kasoo laabmay ayay ku beegnaanaysaa maalan dee ba'da oo kale imaka waatan dee saynu waa qorna waan aragnay sare ayay ujeedaa waanay roonto dee sida xuruftii kale lamid maaha waa iyadoo ba aad foorerisay uun aad kelimadii dhex geliso kelimadii aad ku toosiso dusheedii ayuun baad khad keliya ad qortay ka soo qaado laakiin foorartay aan tale ujeedine foorarta waayo labadeedii af way soo rogmayaan dee khadkii dheeraana waasan kelimadna intaasay ku toosnaanaysaa marka waxay tahay calaamo u tahay khadka caynkaasi kelimada uu dul yaallaa inay ziyaado tahay khadka caynkaasi kelimada uu dul yaallaa inay ziyaado tahay oo markaa taasna waa tan uu leeyahay waqiila bal yusal min maktuubin bal taasi waa laba suuro suurooyin kalena waan arki doonaa oo markaa wuxu uhi war ra-ow intoodii badnayd waxay ra'yeeyeen waslan xidhiidhin fii hada alkhadi khadkan isagu daliilka waa ibdaalka weeye darbiga calaamadiisia lala xidhiidhiyo bilmadruubi wixii la burinayey ee ziyaadada ahaa waa suuro waqiila wax libaanata ay u badnaayeen ee usuushoodii hore waqiila waxaa la yidhi bal yusaru macnaa dee lalama xidhiidhinayo khadkan laa yusalu lkhadu bilmadruubi caleyhi lalama xidhiidhinaye bal yufsalu waa laga soocayaa min maktuubin wixii la qoray waa laga soocayaa korkiisana khadkii la marinaya waxaan madruubu calayhiga muncadifan xaal yahay khadkaasi mid laabmayo min darafayhi labadiisa daraf oo xagga hore iyo xagga dambe oo adigu dee sidaas oo kale baad ku soo foororisa un kelimadii aan khadkii iyo khadkan dheer iyo kelimada xurufteedna aanay isku jirin laakiin dusheeda ay ku sugan tahay hareerin ay kasoo laabanto inta ay ku dul sugantahay ama kelimada ama labada kelime ay ku dul sugantahayna ay markaa tahay un wixii ziyaadada ahaa ee darbiga ama ibdaarka lagula imanayo wey aw amase <clears throat> kutiba waa la qorayaa ama kataba waa qorayaaba sifran sifr ayuu qorayaa waa shaksi marka haddaan dee ficilkii musama u binayno sida kooba dee kuwa kale ku dabdisan waxaa meede isagaba inoogu dabdisan waxay noqonaysaa un waa shaksigii markaa dee waxaan darbiga la imanayay waxaan kitaabka dhexiisa dhece ziyaadada ah ka anfeeye ka saaraya wuxuu qorayaa sifran sifir buu qorayaa bijaanibayhi bijanib bijaanib almadruubi caleyh waxaan madruubu caleyga ah ee ziyaadada dhaca ee ziyaadada ah labadiisa dhinac ayuu wuxuu ku qorayaaba sifran sifir buu ku qorayaa taas tanna waa suuro kale sifirku dee imika markaynu egno dee xisaabtan imika aan inagu naqaano carabiga la yidhaah weeye tan laba dhibcood oo keliya un weeyaan ama dhibic keliya noqonaya laakiin imika halkan markay culamaa ulxadiid meelahan ka hadlayaan ee sifirkan waxay markaa ku sheegaan inuu dee daa'iro sakiiro ayayo se dee lugaadkan kale imika laatiiniga oo kale xisaabtooda ama dee sifirkan ama dee wixii fartaa kale ku qormaa waatan dee shanta carabida ayuunbuu lamidiyey sifkakooda markaa kaas bay imaka u ujeedaan yahayoo waa adigu laba daa'iroo yaryar oo imaka tan inagu aynu dee khamse ama shan u naqaanaba tan imaka la xisaabsadaa luqada carabiga la markaa shanteeda ah ayaa kelimadii ama wixii ka badnaayee madruubu calayhigahaa lagu aqoraya oo macnuhu waxa weeyaan haddii kelimaba ay ziyaadadu ay dhacday dhinaca horena calaamadaa sifirka lagu magacaabay kaga qor dhinaceeda dambena calaamadaa sifirka lagu magacaabay kaga qoro waxay markaa labada calaamo ee sifirka imika ama labadaa sifir ay daliil u yihin inta u dhaxaysa inay ziyaado tahay oo sixaanay markaa dee saxiixaan waxaaba yidhahan dee sifir waxaa loo yidhi sifir waa meeshiibaa cadad ka madran oo de waxa weeyaan cadad meeshii kuma sugne waxay tilmaamaysaa inaan meeshan cadad jirin de markay wax raacaan unbay cadad noqonaysaa haddii kale keligeeda cadad ma aha marka tanna waxay daliil u tahay wixii iyada u dhexeeyey inay iyaduna dee sixo aanay jirin oo sixa ay ka madhantahay taas bay tilmaamaysaaba waxaana iskama jirta in dee laba ilaaho xisaabta nafteeda aan xisaabsanay carabda imaka loo xisaabsado asalkeedii hore carabi may ahayn ee waa hindi bay ahayd oo halkaas bay ka timi tan imika dee dadkan kale ama xuruftoodan ama latini dee latini oo kale ama dee tan ay xisaabsadaan marka dadkan kale xisaabtan kale naqaanabay makiyaastan kale ama u qoranta taas baaba la idhaha iyada carab asalkeedu ahaa waxaanay dee can dariiq alandalus bay oroba ka gashay oo waa bal dee sifirkan calaamadan imaka sifirkeen cadab kalaayna laakiin cadad markay raacdo oo kale waxa weeyaan la imaanaysa waxa carabiyagu ikhtilaacdeen bay ama dadkii muslimiinta ee horena aanu jirin oo tan baaba ah sii carabi lahayd ee asalka ahayd tanise ma aha saa daraaddeed bay maqrib alcaalam alcarabi oo ka dhan oo dee dawladahan imaka waqooyiga africa ku yaal oo dhan iyagu waxay ku xisaabsadaan tan ma tan kalun bay ku xisaabsadaan laatinigan ayaa wax ku xisaabsadaan iyagoo weliba ku dacwoonaya inay tani carabi tahay bal dee kutubta caaliga ah bal masaaxifta qur'aankee lagu madbaceeya halkaa aayaadka arqaantooda waxay ku qorayn tan waxaanay leeyihin ba tan baa carabi ahayd waxaan garana markii aan shaqadan bilaabiyey macalinimada maalintii hore sunsiin ba halkan joogo aan imtixaan kelin markaan imtixaanka u fadhiisanay ayaa aydan tan kale ha ku qorin waa arqaam hindiya un ku qoro markii ugu horeysay imtixaankii ay nagu shardeeyeen baynu dee tan ku qorno gari horena way ku qasbi jireen intaan iyagu tegin macaliminta carabku inay ku qoraan un tan tan weydiini jireen ma intan imaka dee la isticmaalay mashhuurka lagu qoro iyagoo markaa lahaa tan baa tii asalka ahayd ee carabida oo asalka ahayd tanna waxa weeye waa waxa dee arqaam hindiya ah ee maaha arqaam carabiya aduu kolayna waxyaalahan muxadisiintu dee qarnigii sideedaad iyo qarnigii sagaalaad iyo aimadii waqtigaa joogtay ay lahayn sifir baa loo yaqaanaa waa wax tan tilmaamaya oo imaka sifirkan halkan ay sheegaan bal dee sharaxa ciraaqi isaga xataa suuradu soo dhigtaayo calaamadii waa dee sifirkan luqooyinkaa kale ama dee imaka xisaabaha kale ama xisaabtan carabigan dee imaka isticmaallo waa tan waxa dee isagu daa'ira maaha ee waa buu noqonayo <coughs> markaa kutiba waxaa la qoraya ma kataba uu qoraya danbuu bijaanibayn oo wixii madruubu caleyga labadiisii dhinac ku qorayaan taasna waa suura saddexaad aw amase humaa labadii jaanib waa labadii jaanib ee kan matub markaa madruubu caleyga uu lahaa asiib waxaad ku asiibtaa binisfi daaratin daa'ira barhkeed ku asiib oo markaas adnaba maxay waa arrin kayfiya afraade markaa haddii dee wax siyaadihii kitaabkii dhacaan inta ay ziyaadadu ku sugantay bayna qawseyn geli laba qaws dhexdood geli oo tan uu ka cabiraya binisbi daaratin oo daara waa luqatu fi daa'ira markaa nisbu daa'irana dee waa labadan qaws waxay idhahaan san imakaba haddaan eegno sharaxa markuu matiga qabanayo dee labadan calaame ay u dhexaysiyeen taas baa imika nisba daara ay noqonaysaayo markaa waa kayfiyadii afraado waxa weeye intii adugu kolba ziyaadada ahayd ayaad nisfa daa'ira ayaad hareeraha kaga qoraysaa ama laba qaws dhexdooda aada gelinaysaa ama calaamadan inoo taala marka matniga shuraaxda ay soo noqonayaan ama imikaba matnigu sharaxa ku dhex sugan yahay calaamadan lagaga soocayo sharaxii ee matniga lagu soocayo taasoo kaleed intii ziyaadada hareeraha ka marinaysaa intaa weeye tana aw huma macnaa waa labadii jaanib ee uu lahaa waxaan dee madruubu calayhim asiib min alisaabati way adugu waxaad ku asiibtaa binisfi daaratin daa'ira barhkeed ku asiib weeye afar kayfiyu inoo sheegay kayfiyadii shanaad haddii ala idhaaho waa inoo sheegi doonaa adugu markaa dee baydkan ka dambeeya inoogu iman doontaa badnaato oo suduur ay noqoto sidaa la yeelayo sadar kastama gooni baa loo calaamaynayaa oo calaamadii loogu samaynayaa mise bilow iyo dhammaadkunbaad eeganayna inta ka dhaxaysa oo xoolin ziyaadaah markaa wuxuu yihi fain takarara hadduu takaruro oo uu soo noqnoqdo alifta waa lidlaaqune ziyaadat lasturi sadarada siyaadadooda oo macnaa dhowr sadar baa ziyaado noqday ama laba sadarba ka soo qaadun iyo wax ka badan simaa calaameh waa asturtii oo dhan oo dee macnaa calaamadan u yeela darbiga bal matalan haddii aan qaadano bayna qawseyn tan aan qaadano aada u sahlan markaa maxaa la samaynayaa simaadu waxay noqonaysaa in sadarka saba goonidiisa bayna qawseyn loo geliyo oo macnaa calaame iyo asturtii guud ahaan calaamee wayo calaamadan ku samee ibdaalka daliilka u ah aw amase caraa waa qaawanaanayaayo macnaa dee waa sadarka saaba gooni ahaantiisii asalka hore ficilkani cariya ayuu ahaa de waxa weeyaan kollay wadankana waa la yime laakiin luqa carbeed baa jirta malaa reerday luqadeeda horena waanu soo yar aragnaybeer oo ficilku markuu naaqisi ficilo baabkeediana yahay san oo kale de ay markaa iska fadxiyaan cayntiisaba sida dee baqiye iyo faniye iyo cariya iyo imaka cariya yacra caraa yacru iyada hadday ta macno kale noqon lahayd imaka halkan oo bimacnaa nazaloweyn eh, markaasay dee sabaqaa iyo markaa cara iyo imaka fana iyo rada ayaa iska yidhaahaan reerkaasi eh, bal haddaba waxa weeyaan aw cara oo markaa wuxuui simaa calaame iyo asturtii calaame oo macnuu waxa weeyaan sadar kastaba bilowgiisa iyo dhammaadkiisa calaamadan ku samee aw amase caraa waa madhnaanayaayo macnaa waxa weeyaan dee taxwiiqan ama calaamadani dhexdii u ka madhnaanaya ka qaawanaanaya oo macnuhu waxa weeyaan markaa caraana waxaad ku kaaftoomaysaa halka ugu horreeyo halka ugu dambeeya oo iminka laba sadar hadday ziyaado dhacday ay yihiin sadarka hore marka taxwiiqii kusoo samayso bilowgiisii dhammaadkiisii waxba ku samayn mi ziyaada kasii dambayseen sadarka labaadna bilowgiisii waxbaha ku samayn ee dhammaadkiisa uun ku sameeyo ziyaadadu halkay ka bilaabanta iyo halkay ku dhammaanaysa un taxwiiqan amaa bayna qawsiinkan geli ee waxba sadarkasa gooni ahaantiisa calaamadii hawla dhiman taas buu markaa ow caraadu ay tahay oo macnaa waxa weeyaan taxwiiqan ama nisba daara ama calaamadan baa wuxuu ka marhnaanayaa yaa dhexdii intii dhexda ahayd oo bilowga iyo dhammaadka ayuunbaa laga calaamaynaya wixii ziyaado ahaa ta horena waa si ay aada ugu sii muuqato in sadarka sabagooni ahaantii loo calaamaynayo oo calaamadan loogu samaynayo ibdaalka taas weyn fa in takarara ziyaadatu lasturi simha calaamee oo asturtii waa guud ahaan nin kastaba weeyaan gooni ahaantiisii u calaamee oo taxriiqanba kula kale aw amase caraa waa qaawanaanaya madhaanaya cariya wey waa madhaanaya qaawanaanayayo maxnaa ka madhnaanaya taxwiiqii ama calaamayntii dhexdii asturta ee bilow iyo dhammaadun baa la eegi weye وبعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى waa kayفiyadii شhanaad ee u dambaysay kayفiyaadka darbiga ay ula imanayeen markaa wuxuu bacضهم bacdigood yaktubu wuxuu qoraa oo u qorayaa laa ayuu qorayaa dii naafiyada ahayd aw min ayuu qoraa ayuu qorayaa calىa awalihi calىa أwali الmadruubi عalayh kan madruubu burinayo bilowgiisa ayuu ku qorayaa weeyaan ma calaa awali calaa awali zaa'idi wey aw amase zaa'idan lafdigan zaa'id buu qorayaa uma bacdiyeedna oo bilowga uu ku qorayaa uma bacdiyeedna ilaa yaktubu wuxuu qorayaa ilaa fi laakhiri wey aakhirkana ilaa buu ku qorayaa tanna waa kayfiye kaleo waxa weeye bacdigoodna ay la yimaadeen waxyaalahana maaha waxyaalo nadariya oo waxyaalo camaliya weeye horta usuushii hore dee aimadu ay qorayeen dee markaa ay kutubtooda dabdinayeen ay faraa dee gacantooda markay qoranayeen ay aadna ugu ihtimaamayeen oo waxyaalihii ay wixii ziyaadaha ku saarayeen marka waxaan waa la wada isticmaalay mana ahayn dee mar keliya la wada isticmaalee dee ina dadkii way badnaayeen boqolaba sibay u isticmaasheen darbigii iyadoo waxa sababtu ay tahay un darbi ama wax ziyaadoo kitaabka dhacay meeshii ka saarayaan marka muxuu ihi bacdigood maxay samaynayeen halkaa ziyaadadu ka bilaabmaysay laadii naafiyada ay ku qorayeen bas wax kale kuma qorayaan markay laadii ku qoraan oo dee laadii suduurtiida ma raacinayaan oo kolle way kasayar sarraysinayaan si loo ogaado inaanay calaamadii ziyaadada tahay ayay markaasna halka uu ku dhammaato ziyaadadiina ilaabay qorayeen taas iyadu waa mid waa suura amase min oo macnaa ziyaadadiiba halkan ka bilaabmaysa macnihii oo mintii dee libtida ahayd marka ayay ku qorayeen bilowga iyadoo dhammaadkana ilaa ay ku qorayaan amase zaa'id bay ku qorayeen bilowga ilaana dhammaadka oo markaa waxa weeyaan laa iyo min iyo zaa'id saddexduba bilowga lagu qorayaan maaha mar in lagu wada qoraye waa dee sii la isticmaalay oo bacdigood laa bay qoreen ilaa laa iyo ilaa oo macnaha waxa weeyaan ziyaadadeedii bilowgeedii laa qorayaan dhammaadkeedna ilaa oo halkay ku dhamaanaysa iyadu saddexda suraba ilaa way u taallaa ama min oo ah ziyaadadiiba halkan ka bilaabmaysa ilaa oo ah damaadkii ay qoreen ama lafdigii zaaidba zaaid ayay qorayeen waa oo dhan mana laakin waa zaaid ilaa ilaana waa ilaa halkan bay ziyaada tahay oo ilaana dhammaadkii ku qorayeeno saddexa waa mid ahaan bay xagga hore ku qoreen iyadoo ilaana ay u dambeysiiyeen oo halkii ziyaada ku dhamaanaysa ay qoreen markaas shantaa kayfiyo ayay darbiga loola imanayay afarta way noo horeysay tii waa tan intuba waxa weeyaan waa wixii kitaabka ku sugnaa ee ziyaadaha ay dhacay sidii kitaabka looga saarayo looga anfeeyo wa bacduhum bacdigood yaktubu waa qorayaayo laa ayuu qoraya aw amase min calaa awalika zaa'idkaa bilowgiisa ayuu ku qorayaa aw zaa'idan amase waxaa u qorayaa yaktubu zaa'idan buu qorayaa lafdigan zaa'idba bacdigoodna la arkaa inay zaa'idoo keliya soo qaateen uma bacdigeedna yaktubu wuxuu qorayaa ilaa ayuu fil aakhir dhammaadka ku qorayaaba wey wain yakun darbu calaa mukararin fatani yadrib fi ibtidaa'i اlasطuri wa fi اlakhiiri awala aw wizica wاlwaصfa wاlmudaafa si laa taqdaca marka wuxu uhi wain yakun hadduu yahay addarbu darbigu maxnaa waxaan la burinayaa calaa mukararin wax soo noqnoqday hadduu yahay oo laba goorun la qoray fathaniya ay fadrib waxaad burisaa darbiga kula timaadee athaniya ka labaad fi ibtidaa'i lasطuri sadarada bilowyadeeda wafi lakhiiri ay ka labaadna ay wadrib buriyo fi lakhiiri ka dambe awalan markaa sadarada bilowyadooda ow amase wasdiica marka dee la qaybiyo aada cinda xaali tawsiica ujeedadu waxaan markaa mukararkii uu qaybsan yahu laba sadar u dhexeeyo oo markaa wa fi lakhiiri ay hadduu yahay kuwa dambena oo macnahaas ah, ay mukararkani uu dhacay sadarada dhammaadkoodana xanaa waxaad markaa burisaa fi lakhiiri awalan ka hore buri oo waa labada kelima ka hore weeyaan awzica aw amase oo kaana waa marka uu yahay almukararu wasica mid la qaybiyey oo loo qaybiyey labada sadar loo qaybiyey markuu yahay suurada caynkaasana awalan ka hore buri oo tanna waa maxay waa haddii waxa weeyaan waxaan ziyaadadii waa kelimo laba goor la qoray un kelimo ayaa laba goor qorantay daadiya goorna waa iska dhacaa markaad wax qoranayso inaad waxaad imika qorta kelimo inaad laba goorka aad qortaa way iska dhacda wax iska badan haddaba marka caynkaasi hadduu barbigu mukarar yahay ee labada mid baa zaa'ida mid waa saxiixo waa hagaagsan iyo waa sawaab ee mid unbaa la mar labaad la qoray taas baa la doonayaa in la saaro markaa teebaa la teebaa la yeelayaa maysuurooyinkaa horaynu aragnay waa wax ziyaado ah ayuunbay haydoo wax markaas may ahayn laba goor qorma iyo mukarara waa ziyaado kitaabkii dhacday saynse waxa weeyaan waa wax markaa kitaabka asalkiisu dee kelimo uun laba goor la qoray seebaa markaa haddaba teebaa la ibdaalinayaa calaamada darbiga lagula imanaya ama misata dambe markaa wuxuu inoo sheegayaa sida la yeelayo markaa wuxuu yidhi waxaynu eegaynaa bal sadar bilowgii inay tahay iyo sadar dhammaadkii tahay ama ay dee laba sadar labada kelimo kala dhaceen hadday sadar bilowgii tahay had iyo goor waxay u dadaalaan suduurta bilowyadeedu inay dee nabad galaan ay calaamo ibdaal keenaysa ka nabad galaane kelimada hore dah ee sadarka bilowgiisa ku sugan ta labaad markaa taa dardigii kula kaalay si sadarka bilowgiisa u fayoobaado taas iyadoo waa suuro haddii labadan kelime mukararkii ay sadarkii ugu dambeeyaanna si awaakhir alastur ay iyadana u fayoobaato kelimada aakhira sadri iyada daayoha ibdaalina hore ee sadarka dhexdiisa kuba sugan taa ibdaalkii kula kaalay taasna waa mid aw wuxuu u wadaa labadii kelima muqararka ahaa ayaa midna sadarka hore ku sugantay midna sadarka dambe marka waxay noqonaysaa midna sadarkii hore ku dhammaaday midna sadarkii hore sadarkii dambe ka bilaabmaya oo taas bay ku sugantay suurada caynkaasna wuxuu leeyahay ta hore ibdaali waayo ujeedada markay imanka laba dee waa ta kuwa hore waa ka wa ilaaliyey awaakir alasdur iyo awaa'il asuduur labaduba inay fayoobaadaan bay ilaaliyeen saa daraaddeed hadduu sadar bilowgii yahay kelimada horaa la daynayaa sadar dhammaadkeed hadduu yahay kelimada dambaa la daynayaa bay dhahan si awaa'il alasdur ama awaakhir alasdur ay u fayoobaato laakiin imaka suuradan ah markay dee midna bilow sadarkii dhacay midna sadar dhammaadkii teebaa haddana bilmuraacaat labadama awalkaa ku awlaysan oo ku mudan ta aakhirka marka waxay leeyihin awaail alastur baa taa iyaduna in la dhowro la ilaaliyo ama muraacaad walaajijeed iyada dee markaa hagaageeda la ilaaliyo kaga mudan awaakir alasture ta hore oo ah sadarka dhammaadkeeda dhacday taa ibdaali si sadarka bilowgiisa uu nabad sadarka bilowgiisa uu nabad intaas weeye imaka intan dhigtay oo wuxu uhi wain yakun darbu darbigu hadduu yahay calaa mukararin wax soo noqnoqday hadduu yahay faالtaniya ay fadrib darbi weeye oo darbiga aynu calaamadu darbiga kula taali aلtaniya ka labaad oo ka hore ka ibtidaa ilaa isku yidhi sadarada bilowyadooda wey wa fi lakhiiri ay waxa weeyaan wadrib marka wa fi lakhiiri wa fi markaa de kuwa dambe sadarada dhammaadiyadooda ama sadarka kuwa dambana ka dambana awalan ay idrib waxa darbisa awalan weeye oo fi lakhiri halkii jifti ba asrbay markaa dee ku cadfaansa wa fi baakir o fi awaakhir alasrba ama fi akhir markaa fi awaakhir asr sadarada dhamaadyadooda ama bil dhammaadkoodana drb waa darbise awalanka hore si sadarka dhamaadkiisa uu fayoobaado aw zica haddaba markaa wa fil akhiiri ka dambaba dhe aw amase wasica aw kaana amase marka hore almukararu wasica mid la qaybiyey oo labada sadar loo qaybiyo midna sadarka hore iyo sadarka dambaba ku wada sugan labadaa xaalana awalanka hore darbiga kula kaalay oo kelimada hore ibdaalkii kula kaalay oo markaasi dee tadambe ay u nabad gasho midna dee sadar bilowgii sadar dhamaadkii bay dhacday oo markaa tii ka horreysay ayaa la barbinayaa suuradun ay dee labada sadar ay ku kala jiraanna sadarka akhirkiisu waxba taasun iyada ibdaalisay oo iyadana dee horreysay si sadarkan dambe bilowgiisu uu fayoobaado aw wey walwasfa walmudaafa si laa taqdaca markaa markay waxyaalaha ama kayfiyadaa lagula imanayaa uu inoo sheegay mukararka waa markaani mudaaf iyo mudaaf ilay ama sifa iyo mawsuuf aanay ahayn weeye ama iyada hadday mudaaf iyo mudaaf ilay tahay waxaan takraarku ku yimi ama wasdee mawsuuf iyo sifa ay tahay iyada lama ilaalinayo awaa'il alastur iyo awaakhirteed lama ilaalinayo ee si kale ama kayf arrin kalea la ilaalinayaa wuxuu yidhi walwasfa wasfigii iyo walmudaafa mudaafkii dee isna takraarku ku yimi sil xidhiidhiyo laa taqdacan hagoyn oo adi waa kala goyn tan iyada waxa weeyaan la qoray mudaaf ileyhina mar qoran yahay ama mawsuufkii laba goor la qoray sifadna ay mar qoran tahay taasi iyada waa suura suurada labaadna waxa weeyaan kelimada dambe takraarku inuu ku yimo mudaafkii ama mawsuufkii mar caadi uu qoran yahay mudaaf ileyhigii unbaa laba goor la qoray ama mawsuufkii unbaa laba goor la qoray markaa suurooyinkaa maxay tahay ha eegin awaaila lastur iyo awaakira lastur ha eegine hadalku siduu isugu xidhan yahay ee uu isu raacsan yahay eeg markaa ha kala goyno kelimode yani kala mudaafkii mudaafidaydi soo kala dhexgeli kelimo calaamadii idraab kale ama mawsuuf calaamadii darbiga laan ujeedaan ama mawsuufkii iyo mawsuuf iyo sifadii aanay kala dhexgelin kelimo dee la darbiye ama la ibdaaliyey oo markaa waxay noqonaysaa haddii mudaafku laba goor qormo mudaaf ilayguna mar qoran yahay dee waxa weeyaan si mudaafkii mudaaf ay u xidhiidhaan kelimada dambe daah mee mudaafka markaa labada mudaafe qormay ka dambeda si mawdaafuleeda ugu xigoonay waxba udhaxayn wax la masaxani aanay udhaxayn ee ta hore markaa barbi haddii ay arrintu tahay mudaafileygoo laba goor qormayna dee si mudaafkii mudaafilaygu ay isu raacaan ta hore daah si mudaafka ay ugu xigto oonay wax masaxanin labadii kelimo ee dee israacsanaa ugu dhaxaynoo ka dambe darbigaagu hala ha ahaado mawsuufkiiyo sifadna waa taasuno haddii iyo kii takraarku dhacay ka hore ayaa barbinaysa si sifadiiyo mawsuufkeedii iyadoon midna masaxnayn ay isku xigaan haddii sifadu ay tahay kii takraarku uu ku yimina dee waxa weeyaan si sifadiiyo mawsuufka ay isu raacaan ta horaa dayn si ay mawsuufka ku xigto tan iyadu dee markaa labaad kelimada labaad baa ayaa dee markaas danba ayaad calaamada darbiga kula ka imanaysaao macnu markaa waxa weeye waa si mawsaafkii iyo sifadiisii aanay midna u masaxnaanay isugu xigaan mudaaf iyo mudaaf ilayhigiina oo haddii dee bal mudaaf uu soo takaruro mudaaf ilayhigina uu ka dambeeyo oo markaa tii dhexaan masaxno markaa maxay noqonaysaa mudaafkii iyo mudaaf ilayhi inay kelimo la ibdaaliyey ama calaamadii darbigu ay la socotaa ay udhaxayso oo taasay udhaxaysa mawsuuf iyo sifadna waa taas oo kale haddaba iyaga ha eegin awaail alasr iyo awaakhire eegun siay isu raacayaan isugu xigaan markaa ha kala goyni ee kolba amata hore amata dambe uun go oo ama meesha ka masax wey walwasfa wasfigiiyo walmudaafa mudaafkiisi xidhiidhi oo la kabdacan ha goyn wey <clears throat> waxaytu laa waqaca fi lasna qawlaani tanin aw qaliilu xusna dabal markaa waxaynu soo aragnay mudaaf iyo mudaaf ileyhi waxaa laga yeelaya waa kan inoo sheegay iyo mawsuuf iyo sifo waxaa ka horeeyey haddii aanay baabkaaba ahayn mudaaf iyo mudaaf ileyhi oo takraar yimaado ka oo markaa laakiin sadar bilowgii iyo dhammaadka ay kala dhaceen ama ay qaybsan yihiinba waxa iyadna laga yeelayo talamasaxaya ama la ibdaalinaya inoo soo sheegay imika markaa maxaa inoo hadhay arrintu mawsuuf iyo sifo maaha mudaaf iyo mudaaf ileyhina maaha talabaad sadar bilowgii ama dhammaadkiina may dhicine sadar dhexdiibay ku sugan yihin waana mukarar oo sadar bartankiibay ku jiraan waana mukarar mudaaf iyo mudaaf ilayna maaha mawsuuf iyo safana maaha e haddii suuradii horena waxay ahayd bilowga sadarka in la ilaaliyo ama aakhirkiisa tan waa dhex bay ku jiraan teebaa la yeelaya labada teebaa la ibdaalinaya oo calaamadii ziyaadada lagu qoraya markaa tii buu sheegaya wuxuu i waxaysu meeloon la ay macnaa waxa weeyaan aanu ahayn waxaana laa yakunu takraaru fi naxwi lwasfi walmudaaf wey takraarkani aanu wasfigii iyo mudaafkan aanu iyo dee waxaa shabahaya ama kuwa aanu ahaynba wa waqacaa labadii kelima ee mukararaanka ahaa ay dhacaan fi ay fi lasmaa'i weeye oo hamsadii dee waxaa weeyaan kale dee qasrigani waa wadankuun dhexda asturtana ay dhacaan qawlaani kaafi iyo qawlaani laba qowl baa ku sugan oo waxa weeyaan iyada laba qowl baa ku sugan ka la masaxayo weeye labada qowl waa ka la ibdaalinayo maka hora mise waa ka dambe laba qowl baa ku sugan insaanin qiila waxaa la yidhi yudrabu waxaa la darbinayaa oo macnaa calaamadan ziyaadada lagu qorayaa daaninka labaad waa ka labaad taas waa la yidhi oo macnaa tanna waxa weeyaan dee tawjiihyadu waxay noqonaysaa kelimadii haddii laba goor la qoro dee markaa ta hore horta waa tii sawaabka ku qorantay markaa ziyaadadu dhab ahaan waa tan dambe qorantay tan dambe la qoray tii hore markii hore iyada waa maxalkeedii oo sawaab baa lagu qoray waxay markaa arrintu ay ka timi ziyaadadu markan labaad ee kelimadii la qoro tan labaad baa ate ziyaadadii ah markaa taa labaad tii hore sawaabay ku qorantay hala darbiyo calaamadii darbiga ama calaamadii ziyaadada lagu sameeyo taas waa qowl aw amase qaliilan waqiila waxaa la yidhi yudrabu waxa la darbinayaa oo ifdaalkan ama calaamada ziyaadada lagu qorayaa qaliilun kii yaraa xusnan wanaag ahaan u yaraa labadii kelimo eego dee waxa roon kelimada khadkeeda ama kitaabadeedu ay u fiican tahay inay baatan noqoto oo haddii labadii kitaabo ay kala yar duwan yihiin ay kala qurux badan yihiinba xagga khadka ta fiican reeb oo ta kale ama ta hore ha ama ta dambe taasna la isbaaliya saasna waa la waxayse meeloo la macnaa wasfigan iyo mudaafkan aanu ahayn takraar oo laa yakunu takraaruhu fi lwasfi walmudaaf wey kuwaa lalahaa la xidhiidhiyo oo waqaca ay dhacaanna mukararaankiiba fil asnaai fil asnaai asturta dhexdoodii ay dhacaan qawlaani baa kaatihi qawlaani baa ku sugan ka la masaxayo ama lacalaamada ifdaalka lagu korayo taani qiila waxaa la yidhi yudrabu taani ka labaad baa la darbinayaa calaamadii ziyaadada lagu samaynaya aw qaliilan ama waqiila waxaa la yidhi daawud ibnu canaawon weeyaan oo تتنوع الkhiلف وqيila waxaa la yihi qليl يuضرب waxaa la darbinaya calaamada زiyaadada lagu qoraya qليilnkii yaraa xusنan xasannimo xagga dee wanaaga u yaraa ee isagu markaa labadooda ta fiican dah ta kalena iska darbi wey wadur riwaayat ba halkaa kaga bax waxyaalaha aynu markaa ku tacaluqsanaataas marka wuxu wadur riwaayaati yadm الزaئda muؤصila kitaabahu bwaxida mulxiqa ma zada bihamishin wamaa yanqusu minha facalayhi aclama halkana wuxuu inoo sheegayaa shaksi hadduu kitaab qorayo kitaabkii riwaayo keliya aanu hayna riwaayaad kala duwan uu yahay riwaayaadkii kala dunaaya kitaabkuu ku yimina ee ay kollay ziyaadiya naqsi ay meesha yeelanayaan sida bal markaa waxii dee kitaabkii riwaayaadkiisii loo dhammayn karo qoyo sida loo qoriyo taas yuu inoo sheegayaa marka wuxu uhi wadur riwaayaati riwaayaadkii u saaxiibka ahaa ee macnaa qoranayay dee kitaabba riwaayaad kala duwan leh yadumu waa dumayaa oo waa usoo soo dumaya oo waa ku soo biirinaya dee waxa azaayatiin siyaadada ahaydna muasilan xaali yahay mid uga asar yeelaya kitaabahu kitaabkiisa oo dee iyo saldhig uga dhigaya kitaabkiisa biwaaxidatin riwaayo keliya mulxiqan maa kii mid haleeshiinaya xaaliyo zaada ziyaaday bihaamishin haamishka uu ku haleeshiinayo wey wamaa yanqusu waxaa nuqsaamaya minha riwaayaadka kale ee dee haamishka uu ku qoraya ka nuqsaamaya tiisu ay la dheer tahayna fa calayhi taa isaga nuqsaamay ee dee waxa weya kuwa kale ka nuqsaamay halkan laakiin ku dhan korkiisa ayuu aclama calaamaynaya uu calaamadii u yeelaya musamiyan xaaliya isagoo magacaabaya kolba calaamaadka uu qoranayo shaksigii lahaa oo uu dhammaynayo oo marka hore kitaabkiisa meelun uu kaga sheegayo aw raamisan xaaliya mid ishaari rimsi samaynayo xaraf ama laba xaraf dee ka qaadanaya saaxiba riwaayati zaa'ida ama naaqisa calaamadan uu yeelayo mubayinan xaaliya weliba isagoo ramsi hadday tahay caddaynaya sidee hadduu cid kale gacantooda gala kitaabkii aanay xayro fii amri ugu dhicin dhicinayo xaqiiqadii u ogaadaan wey aw mase aclama wuu calaamaynayaa daa kan ziyaadada iyo wadaag kan naqsigaaba bixumratin casaan buu ku calaamaynayaa wabayana waanu caddaynayaa markaa ee cidda calaamaadkan leh halkana waxa weeyaan de inaga umuurahan dee nadari ahaan baan isgu ogaanaynahay matalan bukhaari imanka kitaabkan saxiixa bukhaari dee imaamkii bukhaari waa kanoo isaga alifo waan ognahay kitaabkiina waa taa laynoo soo gudbiyo dad aad iyo aad u badan baa bukhaari ka maqlay bal ragga ugu shahiirsanna farabri imaamkii la odhanaya ama farabri ayaaba ka mid ahaa rag kaloo la wadaagsadayna way jiraan waxaana jirta rag dee markaa ama firabri raggii wax ka maqlay ha noqdeen iyo dee kuwa isaga la sinaa iyo kuwa ka dambeeyeyba oo kitaabkii aada ugu ihtimaamay oo aada inoogu soo naqliyey hadiyo goornoo shuraaxda iyo mutunta kitaabka waxaan ku arkaynaa dad magacaaban oo markaa ay dee waxyaalaha hida iyaga ay ku wariyeen xadiidkan ama laftigan ay ku wariyeenna ay sheegayaan xataa iska daa shuraaxdee bal mutuuntii hore ee dee kitaabku uu lahaa jira mutuuntii hore ee dee aan arqaamta iyo kuwa le aan ahayn hadiyo goor dee haanushkooda waxaa ku qornaan jiray dee abudar iyo tushmihan iyo sarkhasti iyo waxyaalo kaleo ay dee kelimadii halkan kugu sugnayd ama xarafaadna ku kala dunaata ama wax kale ay leeyihinkii saasuu ku wariyeyba sharaxda axaadiistuna dee waa tan ay uga cinaayooto aadna waxa ugu sii cinaayo badan dee intan adigu arkay horta dee shuraaxda badankooda maan araga saddexa sharaxan kitaab ka arkay waa kitaabka irshaad usaari la yidhaaho oo aad iyo aad buu xagga jaanibkaa ugu sii cinaayo badan waxaana dee kollayna wuxuu aada u ictimaadsanayay nisqo aada loo itqaaniyo loo badbiyo yuniniye la odhanayay waa dee ima magacan ama nisbadan lahaa oo ibnu malikna majliskuu joogay oo wixii ishkaalaadna isaga ka jawaabayayba adugu bal markaa taas baanu calaamaadkeedu aada u ictimaadsadaan xafnu xajarna riwaayad abidar la yidhaaho saddex sheekh laa waa riwaayada ugu jaamicsan meeshan ee ugu itqaansan ayuu abidar imaam la yidhaha cabdi ibnu axmed oo isaguna dee sheekh saddex sheekh buu lahaayo saddexoodu firabli la wada kulmay ayuu isagu marka hore asal uga dhigtay sharaxiisa saa daraadeed baad kolkol halkaysa dee wuxuu sharxanayay iyo matniga sii kuugu sugnayd inaanay isba lahaynba ayaa dhacda marka ee kuwa kalena uu sheegaa haddii ay dee cid kale lafti kaleba oo xalay taaban soo arkaynay dee halkii min ajlika oo haynu nidhi waa kushmihani bay riwaayadiisa tahay ee qolooyinka kale min ajrika ayay qoreen halkii xadiidkii saddexdii min xalay taaban soo arkaynay marka haddaba waxa weeyaan hadduu shaksigu kitaab saasoo kaleo riwaayaad mutacadida ale ah uu qorayo dee haddaad matigii iskuma wada geynaysid ishtibaah baa dhiman kara maxaad samaynaysaa horta riwaayo asal ka dhigo sidaa xaafid maxadirbe abidar riwaayadiisa asal uga dhigtay markaa riwaayada asal ka dhigo tad matiga kitaabkaaga ku qoranaysaa mid ha noqoto iyo haddaba marka hadday dee isku mid yihiin uma baahnid waxaa mish lagu sheegayo waxba loogu looma baahno markaa laakiin haddii ay ikhtilaaf meesha dhaco ikhtilaafkii wuxuu noqon karaa ikhtilaaf riwaayo un ikhtilaaf wuxuu noqon karaa ziyaado meel dhacday nafsi dhacay buu noqon karaa markaa wixii haamishkaad ku qoranaysaa ood kusoo biirinaysaa weeye kama tegin sida riwaayaadkii kalena soo dhameen marka muxuu yidhi markaad haamishka soo qorato dee wixii haamishka aad ku kordhisay waa haddii adiga riwaayadaadan aad kitaabka asal uga dhigtay baa nafsi ku sugnaa riwaayaadka kalea ziyaadada lahaa ziyaadadii haamishka ku qoro adigoo markaa shaksigii dee riwaayadaa lahaa magacaabaya oo heesaan arkayno kushmiyaan iyo sarkhasi iyo waxyaalo saasa ama asiiri iyo abisayd almarosi ay cibaaro saasa qaabisiya ay idhaahaan oo taas baad magacaabaysa ama ruuxii baad ramsi u yeelaysaa laakiin ramsigu mid aad sheegtay caddaysay ha noqdo dee kaba soo qada aduu kushmiyaan u jeedo kaaf keliya dhigtaa oo laakiin marka hore kitaabkaaga meelun ku cadeeya haddaad calaamad xarafkaa dhigto hebel baan u jeeda oo markaa ziyaadadiitaas iyadu waa mid haddii haddaba riwaayadaadu ay ziyaadada leedahay riwaayadooduna ay markaa naqsi uu ku sugan yahay qolooyin kale riwaayadoodu intii dee adiga ay ziyaadada riwaayadaadu lahayd oo iyad usulba alkitaaba ma matigiibay ku sugantee intii baad calaamo u yeelaysaa si adigoo laba qaws dhexdooda geliya oo markaa macno uu yahay qolooyinka kale intan iyaga riwaayadooda kumao sugna oo calaamad u yeelaysaa un oo iyada imanka dee habishu waxaad ku qoraysaa ma jirto kitaabkii ay ziyaadadii ku qoran tahay kuwa kale aanad asalka aanad ka dhigan bay ka nuqsaan u jirtaaye calaamaad qoranaysaa markaa taas taas iyadu waa mid weyn waxaaba ayn markaa ama u horta waa labadaas tan ama waxaaba uu leeya awdaadadaadu ximrad buu odhan doono e waktiyada hore way dee isticmaali jireen oo dee markaa iyadoon dabaacaadkani jirin bay khad cas iyo khad madowba ay qoran jireenba oo dee bal kutubtii hore makhduudaadka ahaydba xataa kuwa dee imaka masaaxif baan arkayba kitaab dir loo ku arkonahaystoo kale oo malaa muddadeeda laga yaaba walow dee qalad ahayd boqol iyo xoogaa in la qora hede lakin kule waa kun iyo boqol iyo waxyaala ayaa dhacayo marka taas Eh, iyadoo dee casaan iyo ku qornaaba marka khadkii caadiga ah iyo khad casba ay ku qoreen dee waana samaysan jireenba marka waxay ahayd haddaba intiibaad maxaad samaynaysaa haddii ay dusha tahay ziyaado ay tahayna kitaabkaabaad kusoo qoraysaa laakiin khad casbaad ku qoraysaa si khadkii kale kitaabka uga socnaato markaa loo ogaaday intani ziyaado ay tahay adigoo cadaynayana cidda leh ama waxaaba weeye haddii ay naqsiba tahayna iyada dee khad cas kuma wada qorayside laba dee bayna alqawseyn baad gelinaysaa laakiin labada qaws baad casaynaysaa labada qawseed udhaxaysiinayso ayaad casaynaysaa wixii naqsi ah ee kuwa kale ku sugan ee taada ziyaado ah haddii dee iyada kuwii kale ay ziyaado ay leeyihin taada ay nuqsaan tahay riwaayadana intii baad qoraysa khad casun ku qoraysaa waa dee taasba oo markaa waa calaamada isticmaaleen oo sidaakaad yeelaysaa inta ba abiyaada kaga hadlaya marka wuxu uhi wajir riwaayaati riwaayaadka kii u saaxiibka ahaa yadumu waa dumayaayo waa kusoo kordhinaya wayaa zaayata wixii ziyaado ahaa horta oo ziyaadadii asalcaan anigu riwaayadeedu intan riwaayaadkii kale fara kama qaadayo ee ziyaadadii buu la iman muasilan xaalu yahay mid ka asal yeelaya oo uga asal yeelaya kitaabahu kitaabkiisii biwaaxidatin hadda muasilanna waa hamsan aqrihaynaa waa min atasiil imaka muwasilan maahe waa min atasiilo asal buu uga yeelayaa weeye kitaabkiisa oo iyo asaas ah, kitaabu biwaaxidatin biriwaayatin waaxida mulxiqan kuwa kalena mulxiqa baa ku sugan mulxiqan xaal uu haleeshinayo maadaada wixii ziyaaday ee kuwa kale ay la dheeryihiin bihaamishin haamishka uu ku haleeshinayo kitaabka wuxuu qasdaraye waa haamishku ku qorayaa oo taas isagoo dee ciddii lahaydna cabaynaya wamaa yanqusu waxaa nuqsaamaya minha riwaayaadka kale markaa weeye taadii bay ziyaadadu ku sugan tahay oo riwaayaadka kale ayay ka nuqsaameenna fa calayhi macnaa kaa isagu nuqsaamay korkiisa ee dee kitaabkiisa isaga ziyaadada ku ah ayuu yuxrim abaayta kuwa kale aclama waa ku sugan aadna taasa uga baxeen ayuu alaya ay calaa kitaabiha ayuu aclama ama dee waxaa ziyaadada ah isaga riwaayadka ziyaadada kuwa kala nuqsamay ayuu aclama calaamaynaya oo calaamu u yeelaya aliftan waa lidlaaq wada calaa kitaabi calaam calaamu isaga u samaynayaa lagu garto inay isaga riwaayadiisan ay intan la dheertay riwaayaadka kale musamiyan xaalu yahay mid magacaabaya waxa weeye dee kii ziyaadada lahaa magacaabayo ama nafsigu riwaayadiisa ku sugnaa aw raamidan xaal yahay mid dee ramsi xaraf ku ishaarayo dee ismigiisii xarafku kasoo gooyey uu dhiganayo mubayinan weliba suuradan ramsiga xaal yahay mid caddaynayo waxa uga jeeda ramsigan uga jeedo kitaabka bilowgiisa ama dhammaadkiisa adugu uu ku caddaynayo taas waan aw amase daa ay aclama uu calaamaynayaayo daa kan zaa'idkaa iyo wadaad ka naaqiska ee riwaayada kan zaa'idkeeda riwaayada kale ay la dheriin jirta iyo wadaad ka naaqiska ee riwaayaadka kale ka nuqsaansanee tiisa kuma sugan labadoodaba wuxuu ku calaamaynayaa bixumratin casaan oo dee midaadkii kitaabka si uu khilaafo oo laakiin midna waxay noqonaysaa ziyaadadiiba inuu soo qorto uu casaan ku qorto midna inuu dee calaamadan sida dee kuwa kale wala walo halkan aanay ku kala soceen kutubta kale ku sugan baynas qawseynka ama taxwiiqaas uu xabtaan ku sameeyo unoo macnu ay tay intaa taxwiiqa leh ama labada qoys dhexdooda ku jirta riwaayadan uu asalka ka dhigtay way ku sugan tahay laakiin riwaayaadka kale ay ka nuqsaansan toona kuba tiisaa la dheer ama iyada marka kale xabtaanku kusoo qoranaya intii ziyaadada ahayd wey wadayana waanu cadaynayaa oo iyadu markaana inu dee ku yimaadiyo maaha waa inuu kitaabka dhexdiisa ku yidhaaho wixii dee calaamada sidaasa ama xasaanka sidaasaan ku qoray saasay tahay ujeedadaydu taa weeye ama ciddaasaale uu u yidhaaho taa weeye aw daawa bxmratin wabayina marka wuxu uhi wakataba xadaanaa sana wana wadaanaa uma ana akhbarana aw arana aw abana aw ahana xadaanii qasa calaa xadaanaa tan waa isilaaxaad kale oo imika ay de iyo ikhtisaarada isticmaalaan oo iyagu iskaba fudud kutubtana in badan dee laguma arko walo dee markaa ay naadir tahay bukhaari ba aynan ku aragno marka waxa weeyaan xadaanaa di waa tan dee kutubta ku badan ee siiqata taxdiidka aynu soo marayna shaksigu xadatanaa markuu isticmaalaya markuu akhbarana isticmaalaya baabkii kan ka horreeyay aanu kusoo aragnay haddaba ikhtisaar daraaddeed xagga kitaabada ayay ikhtisaarsadeen oo xuruufta barhkood ka tegeen maala xadatanaa markay qorayaan sanaa ayay qoreen laakiin maaha asal ahaan in la aqriyayo sana lama aqriyayo xadatanaa baa la aqriyayaaye waa ikhtisaar xagga kitaabada waxaa kaloo y bedelkeeda qoreen na naada kol haddaad kutaa ku aragto macnaa waxaad aqriyaysaa xadatanaa waxaa kaloo markaa waxaa kaloo qoreen iyadoo xali un ay ka tegeen oo dadanaa ay yidhaaheen taas waa saddexdaa suura akhbaranaana aranaa iyo abanaa iyo akhanaa intaba way qoreen waxaa kaloo ay qoreen ana oo ta uba shahiirsan beda kutubta inta badan lagu arko ana lafdiga anaana markaad aragto akhbaranaa baa la aqrinayaayo hamsadii hore iyo damiirkii u dambeeyey kasoo qaadeen intii kalena way gooyeen markaa markay na iyo anabaa u badane isnaa keli oon hamsanahayna waa xadasanaa ayay ka soo jeedaa canaa marka ay tahay hamsada ay leedahayna akhbaranaa bay ka soo jeedaa labada baab waxaa la aqriyaya qiraadii caadiga oo lama aqriyayo xuruuftan ee kelimadii oo dhan baa la aqriyayaa ikhtisaar bay kitaabadii ku sameeyeen oo tan bay isticmaaleen markaa kuwaas inoo sheegaya oo dee istilaaxi